yani casr waaa dugta waaa horeeyna yunus maxaa waaye marki ilaahay aska mugdiyey afarka mugdi marki ilaahay aska soo koriyey afarka mugdi laga soo koriyey maxaaha maaya dhungi weyn aa dhungiyey afarka mugdi laga kulmaa galgalaa horta gashfaa loo keenay gashfadii oo dadkiis loo haligaayey ilahay dhulkaa lululay marki dhulka lululay marki waa kasoo baxsaday ilaahay yani sii waa ka koriyey waa ka dul zalzala ilahay ka koriyey silamaad dulmataleil cawadii mugdigeeda ilaah ka koriyey kilamaad biyihii mugdigiisa oo badda ahaa ilaah ka koriyey ti afaraad ti saddexaad waayo mugdiga afaraad halawasha malaayo ilaahay kasoo koriyey taas daraadeediya casirka waktigiisii ah, waktigaas oo ilaahay asoo koriyaayo malaaya xalooshiis askasoo geenay yani oo qur-aanka uu sheegaye <clears throat> waxaa ahaa yani waktalcasr waxaa dugtay afar ragcadood ti bilaawsuna aana dugtay afar aynay naqato shukri ahaana sudugtaiyo kulli sabab taas ah sabab ah faraka inay ahaato amagane saas anoo la fard yeelay maqrib waa dugta waxaa u horeeyey naba ciise makiya la heli anta qulti linaas itakaduni ilaahay ilaahayni min duni illahi itakaduni iyo ummiyi ma aheno ilaahayni min duni illahi yeesha ad maa tiri marka saas loo dhahayne waxaas ahay bacda guruubi shamsi ay ahayd qoraxda markay dhacdi as saddex ragcadood dugtay tadawuc ahaan tii hore waxaa dugtay uluuhiyada dhanfiha ilaah inaas ahayn naftiisa inaas ilaah ahayn si lamaad hawarta inaa ilaahay ahayn si saddexaad ilaah inaa ilaah yahay lilahi tacaala ilaahnimada ilaah inaas leo saa daraaddeed saddex ragca ay noqotay anagana saas aana wala fardi yeelay cisha dugta waxaa u horeyna muuse markii madiin ad ka baxay waa ka asoo gaari jidka galay walaalkiisa murugsanaay iyo cadowgiisa murugtoodii iyo awlaadiisna waa murugsanaay waktulcishaa aas ahay marka ilaahay asoo koriyey oo kaas ilahay ka koriyey oo naadi shaadilwaadi ilaman oo law sunuudiya min shaadilwaadi ilaman ma ahayd waadi shaa min waadi law soo naadi hahay aayadaas qabta waxaa duutay afar ragcadood tadawacas taas daraadeed afar ragca inay ragad ahaa saasa unaka loo wada fadligeedii waa soo fadligeed isha waa soo aroori subana salawaat الlahi وasalaamu عalayhi وasri asxaabti araytum isheega low ana bibabi aadikum aadkiini irdis o ahaada yani <clears throat> yani nahran webi oo irdis isku yaalo as ahaado os kugu qabaysaha maalinta shan goo asqabaysahaayo wasa korkiis maku heri lahay mase maya maya heri maku heri lahayn santa salaad saas oo kale waaye waa ina dhakaysaa waxay dembi gasheen yaa inayga tigsaraysaa niyadsanaysaa suubana alayhi salaatu wasalaam saacaas ahay leilata isra la fardi yeelay aana korkahay lagu fardi yeelay cawadi isra waxay ahayd leilata isra walmicraaj waa kaas waxay ahayd laba todoba oo bisha rajab ay ahayd waa saaas <coughs> ahay <coughs> intaa waa dheeleelyahay konton salaadana wal fardi yeelay hadda shana laga yeelay calaa kuli xaal ilaa shantin oo baad ahaato ajarkii kontonka ay wadataa bacdii qultu waxaan leeyahay sidaa sheekh nawaab haddaan ahayd waxaan leehayaa siri qultu waxaan leeyahay aniga sheekh nawaab haddaan ahay waxaan leeyahay waxaan leeyahay maxaa siri yukrahu waxaa la nacay waxaa la nacay tasmiyat lmaqribi maqribka luu magacaawo cishaaan cisha luu magacaawo maqrib cisha la hiraa karaahi waayo wlcishaa cishaana catamatan geel maa geel la yiraa manaa aweysin lagu magacaabane waa wati geelka la lisaaya waay cishaa maqrib cisha la yiraa maxaa yeelay nahyaa soo arooray bukhaari khabarkiisaa ku soo arooray waxaasiri suubanaa salawaat ullaahi wasalaamu alayhi laa taglibanakum alacraabu carabta baadiyadoodii carabta reer baadiyadoodii aniga gaalib ahaanin baadidiin carabta baadieda yani gaalib ahaan calaa ismi salaatikum salaadii magacii yani xoog badaniin waa igaa dhahaan maqrib cisho lay dhahaayaan maxaa yeelay salaatikum lmaqrib taqulu acraab xadiidkaa socda acraabta waxay leehaysaa maqribka waxay tiraa yani hiyo alcishaau cishaa yiraahiin cisha yiraahiin xadiidka lamaad haddane waxaas nabig xadiid lamaad khabar muslimna waxaa ku yimid laa taglibnakum alacraabu acraab yani xoog badinin oo niga adkaanin calaa ismi salaatikum carabta baadidoodii ree baadiha dhan waayo carabaa markaas lalkadhaabaayey waxaa yani acraab baa liday kulli ashadu kufran wanifaaqanay ahaayeen salaadii iyo magaceed yaaniga bedelin maxaa yeelay ilaa maxaa yeelay alaa hoya inaha id alcishaau waayo maxaa yeelay waktigaas igii ha may talamaad waad walcishaa'una cishahay catamatan in la hiraa waa la nacay xadiidkan aasoo aroore oo khabaru muslim ah aa ku himid laa taklimuhu acraabu alaa ismi salaatikum salaadii cishay ahayd magaceedii yaay niga xoog badinoo ayniga bedelin catama ayniga bedelin catama ayniga bedelin maxaa yeele wahom igi nabigaa leed wahom igi yactimuuna way yani aweysahaayaan geelka ay wakti haystaan wahom igi carabta acraabta baadiyada yactimuuna geel ay lishaayaan bilibili yani waxay ucawaysishaayaan wahum i yactimuuna waxay ucawaysishaayaan macnaa geel ay lishaayaan bilibili cawadi waxaa laisku haayaa bidami awalihi bifatxi awalihi iyo wadamihi yuctimuuna layihaha iyo yactimuuna asilkii catama min baabi daraba waay markaasi mujayd bifati awalihi iyo wadamihi yactimuuna baabkiisii atama maadi baabu darabo yactimuuna yadribuna amr o fi riwaayati bixilaab ibli waa kaas macnahiisi waktigaasay cishahaa waxay ku magacaawaan dhiika catama maxaa yeele markaa iyaga geela geelana sidiisa ay wacabaysahaayaan waa akhiraayan gadaalay ilaa mugdiga aad asubo galo oo mugdiga aad isu darnaado mugdi weyn himaado ilaa rubuc ilaa thuluth lail camal ay gaarsihaayaan waktiga geela ay lisaan waayo cashaa la yihaaha alaa kuli xaal magacaas lagu magacaabin sunna ah makruh waa in lagu magacaabo asxaabtan muxaqiqiintoodi dhammaanto yaa isku raacsan yihiin inta wa haddana waxaa yukrahu waa la nacaa annooma hordaa la nacaa qablahaa qabla ficl اcishaai cishaha falidiisii kahor horda waa la nacay kiraha iyo lamada batoonaa yukrahu waxaa la nacay yukrahu waxaa la nacay annooma aa la nacay yukrahu noomu aa la nacay qablahaa qabla alcishaa'i hurda aa la nacay qablahaa qabla alcishaai cishaha hortiisa la hurdo karaahada yay u tahay waay karaha samey waay markaa ninkii naftiis ku kalsoon inaa iska cig karo oo cisha ka gaari ka dukahaayo oo salaada wakteed ka dukahaayo haddii marib dugta hore ka seexdo oo naftiis ku kalsoon karaahay u tahay yani mihii lasoo sheegi waayo yani dibi sharci wax ku fiican dibi wax sharci kudaahiya inta aanay kusoo gelinaysa kuwaanay kusoo jiraan baabkaa waa soo marnaya maleha marka la hili yukrau noomu qablahaa marka laleeyahay karaahata noomka qabla cishaai ninka oo naftiis kalsoon waa ina soo kaci karo haddii seexdo oo cishana duki karo ninkaas waqt cishaa dukahayo kaasay kiraaha u tahay amaa ninkii ku kalsooneen oo haddii seehdo ogna hurda ay qaadayso oo cishay duka karin kaasay xaaraamaadka yahay qablcisha inaad seexdo xaaraam waaye qablcisha inaad seexdo ninkii hurda inay qaadayso oo naftiis ku kalsoona inaad soo kacaayo haddii seexdo soo kacaayo ogeyn oo ogeen ninkaasay waktiga cishaha ka hor inuu seexdo xaaraam waaye salaadiyaa ka tegaysaa mawd baa ku imaan doonaa malowa yani wayukrahu xadii xadiiaa la nacay sheeka la nacay badaha bacda ficl cishaai cishaha falidiisii ka hor bacdigiiha cishaha hadii la dugto ninkii dugtaa loo wadaaye yani in oo xadi sheeko sheeko adduunyo iyo barbugaan iyo waxyaalahaas la galo kiraahi waaye ilaa fi khayrin khayr ha lagu sheekaysahaye maahane ilaa khayr khayr hadi lagu sheekaysahaye maahane nabiga sal اlahu alayh wasalam waa naci jiri xadiidka ku maxaa waaye muttafaq alayhi waaye karaahat xadiid bacda ada bacda ficl cishaai yani mab yani kaasay muttafaqun alayhi waaye bacda ficlihaa ala wadaa nabiga waa naci jiri kaana yakrahu dalika muttafaqun alayhi mawquuf waa xadiid kaana kaanada <clears throat> maxaa yeeli waxaa sabab loo wariyay cilladan ninka sheek haddiis galo waxaa iska cabsahaa yani salaad hurdadiia qaadi hurdadii gadaale u dhacaysaa salaatuleilkii dukalahay gadaale u dhacaysaa haddii u salaatuleil asla wardigiisa ahaa jir ama suuxii naftiisaa ka tagaa waktigeedas gala uu dhigaa awal fadiiladii aa ka tegay waxaa laba salaadii afdal acmaasha ahayd oo khaatimatu camalihii naqahayso in magaciisii yani yani ay gafid aa la rabaa haddii sheeka as galo adduunyu sheekadeedii waxaan kheerahay asku sheekaysto yani hurdaa qaaday waxii dhanaa ka tagaa waa kaas maxaa yaele hurda la aqul mowt waaye waxaa la arkaa hurda isku dhintaa la arkaaba qafka alaa kuli xaal kiraaha daran waay alxadiiu bacda alcishaa ilaa fi khayran lu sheekaysta maahane khayr lu sheekaysta maahane khayr lu sheekaysto maxaa waaye akraa akris yani asgali waa kaas khayrulxadiidu waay ilaahay qur-aankiisa xadiidku magaca waa kaas duruustaadii adiga hadda maanta luu galaya taalaciisa ad akrihiisa waxma dhi waayo qur-aan ad akrisiya waxma dhi waayo nabiga salligiisa ad badsayaysa waxma dhi waayo dikrillaahi ad la imaahaysa waxma dhi waayo bacd salaat alcishaa yani ad yani waaa ku sheekaysa fiqiga ku sheekaysaysiin war fiqiga kani xaaraan waay xalaal waay yani mas'alada saanay ahayd mas'ale fiqiya ad kaga waramaysiin kaasina wax ma ku jiro kaasi ilaa fi khayr intaas ku jiraa khayr waay kaas masaa'ilaa la baxsihaa oo fiqiyaa laga sheekaysaa martiyaa ku yimid martigaada ku yimid yani a weheliyeysaa usmakaasi kiraahi ma aha martiyaa ku sudeen markii marta kusudo gurika siiyeysin waxaas rabaa yani sheeka la geliyo qalbi sdiib laga dhigo jabrulkhaatir la siiyo haddii oo laga seexda le sidii laga seexda le kastoo asleen ama lagu ramin oo sheekaysiisoo markii waxba fiican wax fiican calaaheen say ahay dadkiisay ahaayeen waxyaalahaas ihi dhulkais la weydiye wixii la gadaayo wixii waxaas dhulkaas isugu soo galay dibkiisu soo mari waxaa lamid e naagta oo la sheekaysatid sheek xalaal eh baashaarkaad naagtaa baashaa liheysid yani yani kaasna kiraaha ma aha ilaa fi khayr intaas ku jiraa caawadii lasoo guuri waay maalan caawadaa lagu soo geliyey aroosta waay haddaas aroos caawadaa lagu soo geliyey ashad waay kiraaha maaha kiraaha maaha bal sunaba waay maaa yel caawadaas baa farayeysa sheekihii iyo basalkii waa shii shiixiisa markaa shii xakibabaisaa waa sheekada loo sheekihaayo kiraahi maaha ilaa fi khayrin kulli dhammaantooda soo sheegay fi khayr inay galaayaan kulli fi khayrin ay ku jiraan markaas caadi hataa naagtaa dacwadii baashaalkeedii oo waxaana ad u sheegihiin xan ad u sheegihiin been ad u sheegaynin oo baashaaliskeedii iyo waxaas aan u yeelaysid oo iidan rabta inaa kastoo u sheegaysid oo xaaraam waxaa ahayn waxaan xaaraam ahayn uu sheegay usme في خير waaye kuli في خير في خير waaye والله b أعلم kuعاalم h ويuصن تعجيل الصلاaة لأول الوقت n waxaa la suneeyey tacjiilu salaati salaad dejinteedaa la suneeyey liawali lwakti liawali lwakti waktiga awalkiis lahaantii amase fii awali waqti waktiga dhexdiisa salaad in la dedejiyo intii waktiga asbaxin ala dedejiyo yusan wayusanu waxaa la suneeyaa tacjilu salaad salaad dedejinteedii liawali waqti waktiga awalkiisii lahaantii loo dedejiyo amase fii awali waqti waktiga fiigiisii loo dedejiyo wa fii qawlin haddin ku dureysano taakhiir cishaai cishaa akhiridiisiyaa afdal fadli badan wayusanu libraadu fi duhri fi shidat alxari wayusanu waxaa la suneeyaa alibraadu qawoojin aa la suneeyaa biduhr duhrka in la qawoojiyo macnaha gadaal loo dhigo fi shidat alxari fi zamani shidat alxari waktiga oo kuleelka asdaran yahay fiigiisi taakhiiru ficlihaa can ali waktihaa asula laga dhiga leeqol waaye fi ari ويصن الإبراد بالظهر على سنايا في الحر والأصح قولك أصح بدن اختصاصه اختصاصه اختصاصه يعني اختصاصه اختصاص الإبراد إبراد كخاصية ديسي إبراد كخاصية ديسي واي ببلد حار الوخاصية بلد ويأذنكم وأعطيها عشر ثاني يا سحر لا تابع أو عشر رؤوس انت يسن تأجيل الصلاة صلاة دي انت رسولية لأول الوقت الأدي وفي غول تأخير العشاء أفضل ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحرين والأسمى اغتساس واغتساس الإبراد بلد الحار تعجيل الصلاة لأول الوقت مثلا بقى ninka hadii subsado inaa wax dhameey waayo dajidka la suneehaa asunna ay tahay markii la hubsado waktiga inaas gali waktiga inaas gali in yani markii la hubsado waa kaas oo asbaabteediina yani laisku shuqulo waysakaasadii iyo waktigii yani dharguntashadii iyo waxyaalahaas maxaa cawradeeda asturkeedi howlaba waa iyadaa bakadaran lahaaladiina waa rabaa laisku shuqulo markaa kabacdi inaad dukatid waay mar shardi yeelo markaasay fadiiladii gaarideedii haleeldeedii waxaa waaye luu gaara horta wakti intaas gelin in yani fadiilada haleelideedii looma shardi yeelo yani qabla dukuuli wakti inaa laweys haato looma shardi yeelo fadiila ma aha yani salaada inaad gashid ah fadiila ah macnaha salaada in la galo adoo magaciisa hor loo galo hor in loo galo shardi maaha markii waysa waktiga aad yaqiinsatid markaasay waysada doonihaysaa waysay qaadashay wakti inaad gali wayse qaado kabacdiyo haddaad wayse qaadatid raatibadeedii duko markaad dukatid bacda yani oo dukatid kabacdi markaa kabacdi haddana duhurkaa dukahaysaa kaasay fadiila wa markaa duhurkaa dukahaysaa fadiila wa halahaas markiid suubisid Mm. haddii halaas idhamaadaan weyse qaadashadi dahaaro qaadashadi markii waktigii galo bacdigii ad soo weysa qaadatid weyse qaadadka intiin soo sheegna rubaca saac waay halaas oo ragcati rawaatibtii duhurka raatibadiis lahaay maqribka raatibadii lahayd casirka raatibadiis lahaay ceshihii yani raatibadii lahayd oo halihii asahaay dukatid markaa kabacdi aa du markaa kabacdi duhurkaa dukahaysaa fadiilaha kaas waay halaas haddii dhamaado ay markaasay haddii dhamaadaan intaan oo dukatid kabacdi maxaa bilaawaha salaada bacdigeedii ad dukatid markii halaas kabacdid bas waay waqti اktiyaar dhamaaday waqti اktiyaara la galaa bilaawaha waqti اktiyaarkiyaa bilaawaha waqti اktiyaar saasaa loo jeedaa saas aa loo jeedaa yusanu tacjilu salaat اأwl waqti idraagaas yani waktiga awelkiis la haleelo ajligiis a magaciisi salaad dejinteedii loo suneeyaa waxa la istinoodi waa imaa doonaan وفي qول تأkير العشاء ya أفضل asleha qol waa isleeyaha waxaa fadli badan cisha gadaal loo dhigo maaha yani hadaa lo مثaalka waxa waaye shafq الأحمرka dhacdiis keliya ma ahe kaligiis dhaca ma ahe waxaa la shardihaa asfarki abyadkin inay dhacaan waxaa jira yani mش shafq الأصفر iyo shafq الأbyض waxaan maleha unaka ma aragna mudakaas dulkaain ma arko shafaq asfar iyo shafaq abdol ma arko kaasi inay dhahaan yani markay iga baaba-aan asfarka asfarka axmarka marki waa dhamaadi warkiisi wixii magribka ku baxaayay asfar iyo abyad markay baaba-aan oo tirtir maan la waayo markaasaa ah, cishaa intaas in loo akro ala suneeya lamadaa shafaq markay dhamaadaan markaasi taakhiru lcishaai afdalu duulba waxay kufuseeyeen yani cawada bish saddex ay tahay bshaanti meexay joogaysaa saddex marka la jooga sir meexay joogi jirta ilaa meex saacay gaaraysa lama sac ma gaaraysa mas lama sac washi lama sac ma ku darsamaa bilsaddex waa ka ha bilsaddex halaas ilaa halhaas la gaarsiiyo saasay leeyihiin ilaa halhaas maxaa yaele intaasay lamadaa shafaq waa baaba'ayaan aliya qadari waayo warkaas inta la yir wasanu libraadu biduhri ala suneeyaa duhurka in la qaboojiyo macnaha gadaal loo dhigo shidat اlxari marka kuleelka kuleelka uu daran yahay walasaxu qoolkaabas اktisaasuhu اktisaasu ibraadi yani qaboojinta gaar ahaasheedeeda waayo bibeladin ay gaar ku ahaataa beledkii xaari oo kuleel وajamacata masjidin ay ku gaar ahaataa jamaacadaasoo yaksiduna u soo qasdaayaan hu masjidka usoo qasdaayaan min bucdi meler soo soo qasdaayaan waman waqaca ninkii u dhaco bacda salaati salaadii barkeeda ay dhacdo fil waqti ay ku dhacdo falassaxuu qolka fiyuuda badan annahu usugii in waqaca ragcatan hadday dhacdo ragca hadday dhacdo haddii rakaca iska gaarta macnaha waqtigii intii ka dhimin rakacaad ku gaartay markaasi faljamiicu salaadii dhammaanteedii dugtay hal ragca le ah waxay ku dhacday waktiga kuwii kaleet yani waktiga ma dhicin oo khaarijilwakti ay ka dhaceen adaa-un waayo ada waaye intii kaleete oo waktigu kordhicin dhammaantoodii adaawna ada waaye muadaad way tologuti waa ada waaye wailaa haddii kordhicin waktiga faqadaaun qada waaye waktiga oo dhammaadi ragcadeed waaas takbiiradi i waaas markii layihi yusan waxaa la suneeyaa alayidhi awal wakti in la dugto aa la suneeyaa waxaa la istinoodi awal wakti dugka sidii waaa laga istinoodi mas'alayaal oo badan aa laga istinoodi masalayaalka lasoo reebay mas'alayaalka lasoo reebay macnaha waxaa lasoo istinoodiyey waxaa la wadaa mas'alayaal badan aa lasoo reebay mas'alayaalka lasoo reebay waxa waaye waxaa kamid ah yusanu libraadu biduhri salaada duhurka macnihii waxa waaye ficilkeedii in gadaal loo dhigo awal lwakti can awali lwakti in gadaal loo dhigo farideedii gadaal in loo dhigo sameeye waaye wal asaxu sameeye waaye ibraadka yani beledka haddii beled kuleel as yahay inta waay ibraadka markaasaa la sameeya walasaxu ikhtisaasuhu waay bi beledin xaarin waxaa ay asaxa waxaa waaye waxaa qeyd ah marka ibraad duhri la suneehaayo waxaa qeyd ah yani beled oo xaar inaas ahaado waa qeyd beledkaas oo ibraadka lagu suneehaayo beled kuleel oo kuleelkiisii laga soco karin yani asxaabo kaasay ibraad duhur sunna macnaha qayd waay jamaaca inay ahaadaan oo meel dheer ka soo baxaa jamaacatu masjid inay ahaadaan qayd waay yaqsiduunahu min bucdi meel dheer jamaacadaa kasoo baxaayana qayd waay haddii quyuudan oo la helo yani beri kuleel i jamaaca meedheerka soo kasdaayaan jahadaasna jah ay tahay kuleel ay tahay yani ibraadka markaa sunaas maha ibraad duhri sunaas mahaa oo waqaca man kafkii oo waqaca dhaco bacdu salaatihi salaadiisi barkeeda ay dhacdo fi lwakti waktiga dhexdiisii fal asaxu anahu amarka ishaaniga haddii ragca ay dhacdo haddii in waqaca ragcatun ayday dhacdo faljamiicu inta kaleete oo yani aska gaaranin oo rakcad waktiga bacdigeedii oo as gaarto dhammaantii maalan saddex rakca u dhiman waktiga waxaa isku helay waktigoo jooga aakhir waktigaas joogtay waxba ma dhina waktiga taxriimka maalan ba waay laakin aakhir waktigaas xaraamna waa ahayd waktiga taxriimkii wa taas waxaa isku gaartay hal rakacaas waktiga ka heli karaa hal rakaca markay tugto salaada waktigeeda waa dhamaaday maqrib baa la galay casiraas ahay maqrib baa duhuraas ahay casiraa la galay cishaa ahayd yani fijirkii aa la galay cishii ilaa waxaas ahay ilaa fijr saad fijr kaadib yani waxaas ahay jawaad aa socahay maxaan tiraa kabacdi waxaa imaanay qafar qadar lama rakac laga tugto afartii rakac lamadeed sunna ilaa qadarkeedii malaga gaari karo hal rakac aska gaartay markaasay intii dhan asbirto tuxasirhaa aljamiicu adaaun waaye wailaa hadiska gaari karin faqadaan qada waaye marka gaarika oo inta kale waxay ku dhacayaan khaarij alwaqti daakhil alwaqti waxaa dhacaa yani hada kaco askali khaarij alwaqti waxaa iskali yani yani asku durti saddex ragcadood duhur ay ahayd haddii casir asar ahayd inta ba qadaan waman jahila alwakta man qafkii oo jahla ka jaahil ahaada alwakta waktiga ka jaahil ahaada ijtihaada waa dadaalaa biwardin isku dadaalaa i wanaxwihi walamadha ninkii yani hadii fain tayaqana salaatahu salaadiis haddii subsado qabla alwakti waktiga yani hortiisii qadaa fi ladhari salaadii waa hubsadi ilaa wayubaadir waa degdegaa waa bilfaa'iti salaadii tagtay waa u degdegaa wayusan waxaa la suneeyey tartiibuhu faaitada iian tartiibkeedaa la suneeyey taqdiimuhu taqdiimu lfaa'ita la suneeyey cala alxaadarati fi xaadar ee laga hormayo alatii xaadaradi oo laa yakhaafu aska cabsihaynin fawtahaa tegideedii inay ka tagta aska cabsihaynin oo laa yakhaafu cabsihaynin fawtahaa inay ka tagta aska cabsihaynin aman jahla waqt itaada biwardin maalan ba waaye waktigii ma yaqaan ma oga makasaayo wardi isku dadaala macnaha usida qur'aan akri isku dadaala yani hadii waaa sidee hadii hal suwac dhamaysid ood bilaawdid duhurkii afar saac shan saac ood bilaawdid ood hal jalaad qur'aan jalaadkaadi ad dhamaysatid waktiga waa geli jiri hadii halaas akrisid ama bad miaal waay suba hadayd dhamaysid afar sa markay masaaidka geshid suba hadayd akrisid tartiib u akrisid os dhamaado wakti waa geli jiri sa ma haasto wax kala ma haayo isku dayo wakti waa geli jiri ama se cawadiya masaaidka asoo galay asoo galay yani taman saac asoo galay maalan ama se wax ka yar haddii jalaada qur'aan las akri jiray qur'aankaas dhameeyo waktiga waa geli jiray waktiga waa galaay waktigii maka soo haya meel yani saaca lh saacadaan waktigii timid waa le waaye yani wakti haarun rashiid cabaasiyinta haarun rashiid waktigiis le lasoo yani la suubiyey iyada ama intii ka horeysay boqolkii boqolkii horeeyey iyo intii yani boqol iyo todoba konton kabacdi le hijra boqol konton marka eed kabacdi le saaca soo baxdi sababtii usoo baxdi waa ogaa doontiin insha allah wardiyaas ku dadaala waxaas akrisa jiray maala hadiis akriyo hal jalaad waktiga waa geli jiray jalaadkii hadis dhameeyo waktigii waaas ku kasama yaqaano waaas ogaa jiray hal jalaad markisbego waktigiinas geli jiray taasas hadda waa dadaala kaasas ku dadaalaa alashaan waktigaas kasi waaye oo meel asku jiraa wakti laga kasayn ama meelaas jooga halis akri jirayaas fiiriha waktigaa geli jiray subcaas ama ah, se sancaas ahaa jiri oo waxaas dhahi jiri yani aniinkaas dhawa jiri ama se waxaas ahaa jiri yani marada halahaan saac haddien dhawo halahaan waa kuguuhaay yani haddien fadhiisto barjinkii yani afartan saac oo marada ansaarta alindiga alaaf kamahay alaasi kulamahaysa yani halaas is ameeyo bis intaas baa ku dadaala halii marada isudyaa ala haajirti intas wado kabacdi ama sakarkaan leeyas ahaybe ama gacantaas kutolaya waxis ahaado marada darka waxaan kutolayas leeyahay halahaan cambuur halahaan haddii cambuur lama shaati an tolo saddex shaati an tolo saddex cambuur an tolo yani saddex sawaal an tolo wakti waa geli jiri bas hadda wakti marka soo hayo waxaa la iis yani tuli jiriyaas fiiriyaa shuqulkaad ku fiirihaa sanacadaad ku fiirihaa markii halaas dhameeyo waktigaad geli jiri maas ogaay isagii markaasi waa taasa isku dadaalay waa kudukahaa ama se sortu diig oo mujarab ah diig oo la jaribi oo macruuf ah oo waktigu ku aadaami jiri fijirkii waayo cawadii haddii diikaas isadimo wakti waaye as ogaa jiri mujarab waayo kala jaribay khalaas oon soo sheegnay ijtihaadkiisii in isku dadaala waa banaan yahay macnaa intaasay ina saarsado takliidkoodii ah banaan taqliid waay hadda muqalidas naqdo waay hadda ijtihaadkiisa waxaa waaye taqliid asgela waxaa saarsaa qur-aankii halis akri jiray asqalidsahaa qiidas cuskahaa yani taasaas kudukahaa halis toli jiri yani astaqliidsahaa kudukahaa saacadii caadiga ahayd bala aqaali jirin shaksiga intaas kulli as ahay ogaaya marka intaa waay halahaas yani aad ku dadaal ijtihaadkiisa bacdigii haddii is ogaada gooni waay markaas saacadda isku dadaal saacadda nafteeda ijtihaad way taqliid le waay waa taqliid nafteeda saas awoodna waa taqliid maxaa yeele unaka saacadda la suubiyey waqtiyada suubiyey